bsm اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu lilah rb اlcaalamiin wالsalaaة wالsalaam عlى أشhrف الأnbiyaءi wاlmursaliin nabiyina mxamadi wعlى alih وصaxbihi أجmaciin ama bacd cashirkan waa kii labaatan iyo koobaad ee ka mida min riyaad الsaalixiin min kalaami sayid اlmursaliin waxaynu ku soo jiray baab اlmujaahada in la dadaalo lagu dadaalo ilaahay subxaanaه wa tacaala jidkiisa naftana lala dagaalamo iyo shaydaan iyo wixii la halmaalo khayrka lagula dagaalamo inoo dambaysay alxadiiu alxaadi cashar xadiidkii koyo tobnaad can ibni mascuudin radi allahu tacaala canhu qaala qaala الnabiyu salى اllahu عalيه wasalam aljannatu jannadu aqrab waa dhowdahay ilaa axadikum midkiin min shiraaki naclihi kabtiisa yeelankeeday jannadu oga dhowdahay waannaaru cadaabkii ilaahayna milu daalika sidoo kale weeyo kabtiinna yeelmahoodu idinka dhow yahay rawaahu lbukhaariy bukhaari baa xadiidka wariyey jannadu midkiin waxay oga dhowdahay min shiraaki naclihi kabtuu qaba yeelankeeda ee suulka u gelinaya ama labada dhinac ka qabanaya dubka kore adinka marka waxaan loo jeedaa asbaabta jannada lagu galo asbaabta jannada lagu galo ayaa wax walba idinka dhow maxaa yeele jannadii waxaad ku gelaysaa eray wanaagsanoo afkaada ka soo baxay oo carabkaada ka soo baxay shay wanaagsanoo gacantaada aad ka samaysay adinkaada lugahaada indhahaada maqalkaada dhagahaada xubnaha ilaahay ku siiyey nicmooyinka xawaasta shanta iyo lixda lixaadba fal yarood ka samaysay ayaa jannadii lagu kasbanayaa oo adiga kugu dhagan oo kaa tirsan yeelanku kab kaa go'an oo adiga aan kaa tirsanayn ood farahaada iyo suulkaada ku qadaysaaba yeelanku ka imanaya laakiin jidhkaada qayb ka oo adiga kugu dhagan ayaad janno ku gelaysaa way hawla ay yimaadeen saas ayaa jannadu kaaga dhowdahay kabtada yeelankeeda wannaaru naartuna milu daalika sidoo kale weeyo naartu waxyaabaha lagu galay asbaabta lagu mutana waxay idinkaga dhowdaa ka sokaysaa yeelankaada marka waxaa xadiidka ku jira oo fariintu tahay in la dadaalo lagu dadaalo asbaabtii janna lagu kasban lahaa hadday jannadu sidaa u dhowdahay oy u dhib yar tahay oo kabtaada yeelankadaba ay kaaga dhowdahay waa in la dadaalo oo dadaala la yimaado khayraadka iyo aacaadka lagu dadaala laga wadaa naartuna sidoo kale hadday sidaa kugu dhowdahay oo haddee ay dhici karto wax yaroo aad ad aan filayninba inaad ku naar gasho waa in aad iyo aad lasu ilaaliyo la feejignaado ruuxuu aad iyo aad u soo jeedo ilaahayna uu ka cabsado iskana ilaaliya asbaabtu naarta ku gelayo alxadiiu aani cashara xadiidka labyo tobnaad can abi firaas rabiicata bni kacab alslami khaadimi rasuulilaahi ahaa rasuulka ninka u adeegi jira gacanyariisa ahaa waa nin xijaaze saxaabi min alxijaaz oo dadkii madaniyiinta ah weeye wa min ahli sufati ahlu subana waa ka laba tilmaamood buu ka bixinayaa saxaabiga imaamku kow midka koobaad wuxuu ahaa dadkii nabiga u adeegi jiray aad iyo aad waliba ugu dhaganuglaa ee u dhagawadanaa u jajabnaa ayuu ahaa ilaa nabigu markuu u bogay qaabka ugu khidmaynayo oo isu daya nabigu inuu abaalgudo oo wuxuun uu tara ninka asagaa ah, akhriya adduunba tilmaanta labaad waa min ahli sufa qolihii qaybta dambe ee masaajidka sheexan jiray qaybta dambe masaajidka seexan jira ee deganaa ee muhaajiriinta ahaa ayuu ka tirsanaa axad walbo marka aan guri u hoydo iyo reer ugu dhelmad aan lahayn yaa qaybta dambe oo kale masaajidka madiina deganaa oo muslimiintu ay kaga warqabeen oo ninkii wax tari kara uu wax tari jiray dadkaasuu ka tirsanaa qaala saxaabigaa wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa abiitu kii barya maca rasuuli illaahi sal allahu calayh ali waslm rasuulka ilaahay baan la baryi jiray faatiihi waxaan u keeni jiran oo la iman jiray biwadu'ihi biyihiisi weysada biyihii weysada ayaan u keeni jiray iyo waxaajatii dantu uu leeyaan u qaban jiray fa qaala wuxuu yidhi subanuu maalin maalmaha ka mida salnii iyo weyddiiso waxaad rabto hal laka min xaaja salnii riwaayo kale faqultu waxaan ku idhi nabi allow as'aluka waxaanku weyddiisan muraafaqataka inaan kula rafiiqo kula saaxiibo fi ljannati jannada gudaheeda inaan kugula darso jannada ayaan rabaa dantaydu waa intaa dan kale malihi fa qaala rasuulka al wuxuu yidhi awa hayra daalika middaa midaan ka ahayn miyaad codsanaysaa aw hayra daalikana waa la akhriyaa la xarakeeya isku macno uun iskaaga dhow yihiin aw hayra daalika intaa waxaan ka ahayn miyaad i weydiisan qultu waxaan idhi laa baa kuu qadaran huwa muraadkaygi iyo su-aashadoodu daaka arrinkan kuu sheegay wuui nabi alla wax kale kuma weydiisanaye intaa un baan rabaa huwa maalabkaygi iyo su-aashaydu daaka kaan kuu sheegay wuui qaala nabigu wuxu uhi hadday sidaa tao wax kale aadan rabin faaicinni igu kaalmee aniga calaa nafsika naftaada dusheeda iga kaalme ilen in laga hiiliya u baahantao loo hiiliyo rasuulka loo hiiliye rawaahu muslim xadiidka muslim baa wariyey qisuu xadiidku lahaayo riwaayaadka axmed iyo abaraani baa caddeeyey ee qisada xadiidka wuxuu ihi saxaabigu nabigaan la baryi jiro uu kuu sheegay ma ah gurigu inuu la baryahayo la socda ha ku khaldamina kuntu abiitu maca rasuuli illahi sal lay slam saxaabigu wuxuu ka wadaa nabigu calayh slam markuu cishaha tukado ayaan soo raaci jiray buuhi markaan soo raaco meeshaa kadanka ee bannaanka koraa ayaan fadhiisan jiray nabiguna gurigiisuu geli jiray anoo markaa isle nabigu wuxuun u baahdaa halkaasaan fadhiisan jiray ku sugu jiray markaasaan nabiga maqliji qur akhriskiisa tasbiixda dikriga uu wado tawxiidka adkaartu akhrinayo laba mid bay noqon jirtay buuhi intaan daalo oo nabigu haddee ii baahan waaya inaan iska noqdoon dheelmado oo uu seexdo xaggee meeshuu deganaa ee masaajidka ahayd iyo in indhahu intay iga xoog bato ila tagto suu u fadhiya nebigu u sugaayo amuu nabigu soo baxaa oo uu kuu baahdaa amuu rabiicuu ku yidhaahdaa waxaa ii soo qabo saan isu u fadhiyo nabiga wardigiisii iyo quraan aan u maqlahayo inay hurda ila tagto meeshaba aan ku dhaco halkaaba aan arkaanoo xilli dambe jiifa iyo imaa intaan daalo oo nooga inaan ku laabto meesha aan baryahayeeda balbaladii dambe masaajidka ka dambaysay labadaa qaybood wey ma aha nabigu guriboo gelahayaoo meel baa la baryaya oo ma jeeda saxaabigu asagaa ku caddeeyey riwaayadka kale ku caddeey saxaabi marka wuxuu nabigu markuaan muddo hawshaa ku wada soconnay ayuu wuxuu arkay buu yidhi la yaabay qaabkan ugu jajabanan ugu adeegayay limaa eh, yaraa min khifatii lahu wa khidmati iyaah limaa yaraa dadkuu khidmaynayo kuu adeegaya ayaa kala jajaban kala daacadsan kala dhago wadan kala fudud kala qorsho wanaagsan oo agaasinkai adeeg ku kala fiican markuu nabigu arkay buu uhi saan oogu fududahay een ogu dadaalaye een khidmadiisa ogu jabnahay yuu maalin ii yeedhay oo yidhi waxaan rabaa inaad weydiisato maxaan ku tari karaa waxaan yidhi buu nabi allow andirnii fa andur isug aan ka soo fikiri muddaan nabiga ka maqnaa buu idhi markaasaan idhi maanta nabiga haddaad adduunyo weydiisato maxay ku tari waxaan ogaaday buuhi ana اdunyaa faaniyatu munqaطica waa bixuruufihi wa ana li fiiha ajalan muxadadan wa risqan macduudan macluuma yaan ogaaday waxaan ogaaday buuhi adduunyadu inay tahay shay tegahayo oo go'aya oo wax walboo lagaa siiya kii dhammaada wey ninkii gebi wuxuu hi liduu lilmowti wabnu lilkharaabi u dhala dhimasho iyo geeri u dhala burbur iyo halaagsanna wax u dhisa hadde wixii la dhis muxuu ku dambeeyaa wixii la dhis muxuu ku dambeeyaa wax walboo la taago oo la qurxiyo wuxuu ku dambeeya inuu baaliyoobo oo aakhirna uu dumo oo jiirkii iyo bisadu ay ka shaqaystaan wixii la dhalana muxuu ku dambeeyaa geeri liduu lilmowti wabnuu lilkharaab marka ana addunya faaniyatu munqaطica inay dhammaanoy go'ayso madal iyo muddo koobanna aan ku leeyahay risqiga rabbi ii qoran aanan waayinin baan go'aansaday aan ogaaday buuhi markaasaa waxaan ku uhi faqultu as'aluka an tadcuwa allaha an yunjiyanii min annaari wayudkhilanii اljanna meeshaan as'aluka muraafaqataka fi اljanna macnahaasaa laga wada riwaayad kala caddeeyey wاlxadiiثu yufasiru bacduhu bacdaa naba allo waxaan ku weyddiisanayaa ilaahay inaad ii bardo inuu janno i geliyo naarna iga fogayo fasakata rasuul اllahi sal lay slam طawiila uma qaala man amaraka bi nabigu wuxuu sugayay saxaabiga iska addalaawaha een xilo lahayn een hooyaad iyo guri lahayn ee meeshaas balbalada a ah degan iyo darsada inuu nabi allow bal gabadhna ii guuri xoogo carabdhaqana ii raadi hawla jidiin iyo adduunya inuu ka hadlu nabigu sugahayo oo bal ninkaas dibahabayn iyo dibudejin lagu sameeyo saxaabiguna go'aan buu soo qaatay aakharo hawl aakharu la as'aluka an tadcuw allaha lii an tadcuw allaha an yunjiyanii min annaari wayudkhilani ljana fasakata rasuul nabigu cabaar buu aamusay markaasuu yaa kugula taliya talada waxaan idhi buuri ilaahay xaq kula soo diraan ku dhaartay axad bani aadam la tashada ma jiro intiiba ugu soo celiyey calimtu أna اdunya faaniyaة munqaطica وأna lii fiiha أjla maxduuda warisqan macluuma wax walbo marka addunya ku weydiisto waxbay tari maysa aakhar aan rabaa nabi allow riwaayo kale xadiidkuu leeyahay waxaa ku timid asأaluka an tashfaca lii ilىa rabbika fayuctiqanii min الnaar waxaan ku weydiisanayaa allihii ku abuuray ee ku jeclaa ee casa wajalla ahaa inaad iiga ergayso oo naar layga xoreeyo idan wuxuu saxaabigu nabigu weydiisanayaa wاshafaacatu hiyo ducaau wasu'aal nafsuha waa isku mid ilaahay ii bari inaan janno galo naarna ka badbaado jannada markaan galana aan kula darso riwaayada axmed midda طabaraani midda muslim isku meel bay tageen marka waa duco janno isii ma aha hawsheedu ii bari macnahaasa marka xadiidka ku jira idan muxuu sheekhu u keensaday xadiidka wuxuu u keenay dadaalka uu muujiyey saxaabigu ayuu aad iyo aad sheekhu ugu bogayaa hadda nin boqoroo adduunya gacanta ku haya haddaad adduunku yidhahdo waxaad doontay weydiisa maanta waxaad isdhihi uun war aakharo way dambaysaaye adduunkiiba wax qadarela yahay wuxuu ii dhiib bal dhulkan aad qaybanaysa iyo xoolaha aad balbalqinaysa wuxuun iiga tuur xisaabteena xisaab adduunya iskaga badan lahayd laakiin ruux markuu xisaabtamo wax miisaamo aayatiinka dambe mustaqbalka aakharo ayaan wax loo dhiga marka wuxuu ku dadaalay naftiisii inuu ka badbaadiya naar wuxuu ku dadaalay naftiisii inuu u shaqeeya janno wuxuu kaalmaystay ducada nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam asagoo la yidhi wuxuun ii weydiistay ilaa uu nabigu yidhi man amaraka bi haada ikhtiyaarkiisa ayuu la yaabay laba goor buu nabigu imtixaana marna wuxuu yidhi wax ii weydiiso waa imtixaan culus ruux baa laga yaaba marka aad tira wax ii weydiiso inuu su-aasha jawaabtu ka bixiyo uu indhahaada ka dhaca laga yaabaa adoo iska tabarirba waxaa tii hebelow haddee waxba saas ma jiraane bal maxaan kuu qaban karaa hal milyan baan kaa rabaa buu ku yidhi weligaana milyan wada socdo mada arag bal ka warrama ninka waa agtaada wuu ka qiimo dhacaya leannu xaaladaada iyo hawshaada iyo qorshahaada o dhan ba un la soconin oo reerahun guri yahay ayaad meel ku qoraysaa qaabku jawaabuhu ay dadku bixiyaan waxbaa lagu miisaamaa adoo iska ladanoo xoogu akoon kuu buxaa tir hebel wax weydiiso warxaw kaama rabee allah igu filane nooligaga bix buu ku yidhi ninka gobanimo waxaad u qiraysaa dadnimo iyo iimaansami iyo hunguri yari wax badan baad u qiri nina muxuu ka bilaaba adoon weligaaba arag ya adagoo siraha sheegin sideed malyan buu nin meeshan leeyahay malyankii waan la yaabayn sideed sheegi maxay ahayd almuhim saxaabiga imtixaan culus mar kore ka badbaad salnii maa shita adduunya o dhan buu xagga iska dhigay hawl aakhara u jihaystay mar labaad buu nabigu imtixaan wuxuu uhi awa hayra daalika intaa waxaan ka ahayn miyaad i weyddiisan maya may nabi allow mid baan hafee taana ku darad baad dihi lahayd adugu maya buui nabi allow awa hayra daalika laa huwa daaka markuu ninka mas-uulka kugu soo celiyo taatu aan ka ahayn miyaad jirta waxaas dhihi bashow amaad khaldantay u kaadi nabi allow taa bal taa ka dhig isma baraanbarin meeshii uu ku soo go'aansaday buu taagan yahay labadii imtixaanba waa ku baas nabigu muxuu ku jawaabay acinnii calaa nafsika bikarat الsujuud halkan dambena maxalu shaahid weeye naftaada in laga heliyay u baahan tahay oo alla loo heliya rasuulkiisii sujuud badan iigu soo kaalme sujuud badan yani salaad badan la imow wuxuu kutusaya xadiidku waxyaabaha u qiimo badanee janno lagu kasbado naarna lagaga fogaado kow waxaa ka ah salaad fara badan iyo sujuud fara badan bacdigii baa la sheegay waxaan loo jeedaa kulligii baa loo jeedaa saxaabiga marka nabigu intaa kagama hadhin riwaayadii kala cadaysa xadiidku uu lahaa hawsha markuu dhammeeyey nabigu maalin dambe wuxuu ku yidhi rabiicow maad guursatid nabi allo wuxuu yidhi waxaan ku guursadana ma hayo mana raba axad kale inuu iga ka xigsado haddaan hadda islaan guursado adaan kaa mashquuli carruur iyo xisaabiyo haween baa imani ma rabo ui inaan kaa mashquulo nabigu waa iga aamusay buui haddana maalinka rabiicu maxaad u guursan ladahay nabi allow intaan kuu sheegay weeyo tabaraan ku guursadana ma hayo in laiga kaa xigsadoon kaa mashquulina ma doonayo mar saddexaad buu nabigu ku soo celiyey sidiibuu ku jawaabay maalinkaa saddexaad buu waxaan isidhi buu hadduu nabigu mar afraad kugu soo celiyo nebi maxamed baa kaa og maslaxadaada aakhariyo mid adduunyabe nabiga hadalla ku celin waxaad ti nabi allow diyaar baan maxaad haysaa kamuusan aamusina nabigu haddana mar afraad buu ku soo celiyey wuxuu nab allow diyaar baanahay maxaad i haysa mise diyaar baa tahay haa nimankii deganaa ee fogaa u tag waxaad ku tidhahdaa gabadhii heblo ahayd buu nabigu idinka rabaa rabiicun anuuna ii rabaa waana sii daayey galaba reerkio meel fog deganoo xaafad fog deg u tagay waxaa nabigaa soo diray gabadhii heblaayeed baan rabaa warka soo daaya marxaban birasuulillaahi wa rasuuli rasuulilahi bay ku yidhaahdeen ha soo dhawaada rasuulka ilaahay iyo ninkuu soo dirayba gogol baa lai fidiyey biyo laysiiyey waa la i gabadhna waa lagu meheriyey waxaan la yaabay buu nimankaas gobannimadooda xataa makhraatiya maysa weydiininba wallaahi maa sa'aluunii bayina maxaa caddaynaya inuu nabiga ku soo diray xaggeed ka timid kumama naqaane maxaad ahayd indha fayiixin xog caddayn imay weydiinin gabadhii way igu mehriyeen wax su-aala imaysan weydiinin kadib baan casarkii waxaan soo laabtay buu idhi anoo aad u walbahaarsan oo foorjaysan nabi maxamed baa eegay bu anoo aad maxaa kugu dhacay naba allow qolyihii maanta aad ii dirtay si xun baa ii galeen oo maxay tahay ninguba saa marka la yeelo waa laga reeyey soo maa beerkaa lagaga tuntay laakiin in wa la taray ninka asagu eh, inangumeedka ah maxay tareen nabiga ay ka cabsadeen buu isleeyahay muxuu nabiga allow saasay yeeleen qoys ka qiimo badan oo ka gubsan ma arag buuri gabadhi way igu soo mehersheen way wanaajiyeen altafuunii wa atxafuunii wamaa sa'aluunii bayina buuri waxaa nabi allow kaaga daran buuri wax mihiroo gabadha aan u geeya xataa ma hayo waan iska soo taaganahay qoortaan taagahaya nabigu wuxuu u yeedhay ninkii ree aslam u ahaa odayga oo burayd bn xusayb alslami la odhan qoysku saxaabi ka dhashay wuxuu isu taga wixii dahabahays isu dardara nuwaat min dahab wax garaamaa dahaba dhankeena dahab lay keenaboo lasoo gabadhawa meherkeed uge reerkii meher ka dhig wixii yaraa markaan geeyo xale alla badanaa wadaadu maxaa isu dhibtay waaba badee waaba ka badanaya gabadha waa la bumbuuniyey dah badan baa laga dhigay asaga qalbiga loo dhisaaya meesha waba kuma haye haddana wuxuu soo laabtay maalinka asagoo walbahaarsan sidii loo soo dhawey loo karaamay raashinka loo diyaray sidii loo ixtiraamay xataa dahabka wax yarka meherka ma dhano maxaad la walbahaarsantaha neb allo gabadheed igu meheri xoogowd meherkiina waan bixiyey haddee aroos baa la iska waxna maaha yuu wuxuu hi caaisho u tag gurigeeda wixii raashinayaa la soo qaad caaishuu u tegey maxaa guriga yaalla qandi ama jawaan qoorhkiiba waxaa laga helay dhowr kooboo qamadiah nabigaa ku duceeyo tanaa barokoobiya tanaa kibista reerka ay cunaan oo dhan ee aroosko dhan laga dhigahaya laakiin hilibkii baa loo baahan yahay buraydu u yeedhay wuxuu yidhi adhigii laqayli lahaa keen tolkaa ka raadi neef adhi oo wanan u badan baa la keenay buu idhi wanankii waxaan sii qaadnay buu raashiinkii reerkii gabadha laga gus waxay yidhahdeen annagaa kibista dubayna raashinka annagaa qabanayna laakiin hilibka idinku diyaariya reer aslamow rabiica iyo burayde iyo intii la socotay neefkii baan qallay haragii baan ka bixinay waan xubni waan jarjarray waa karinay bu ansaari muhaajiriin baa iskugu waa laga dhargay aroosu markaan ka baxay yuu nabigu yidhi aan kuu xoologoynhayaaye beer buu nabigu isiiyey beer weyn yuu yidhi tabco ka shaqayso abubakr buu beerti beer ku dhegganna siiyey nabigu calayh isalaatu wasalaam markaan beerihii yeelanay adduunyaa timid bui fa jaءat اdunya saxaabigii adduunyaa timid aniga abubakar yaa maalinka dambe waxaa isku qabsannay buu ihi geed timir ah aniga beertaydii ku yaallaaye maye beertaaduu ku yaallaa abubakar wuxuu idhi geedka anuu i raacsan yahay timirtaa rabiicana muxuu yidhi xadkaygu ku jiraa maya xadkaada kuma jira kaygu ku jiraa aniga abubakar baa murannay bu abubakar intuu cadhooday yuu eray qallafsan i yidhi kadibna wuu qoomay wuxuu uhi walaalo waan khaldamay e cafi kuma cafinhayaan abubakar ku cafin maayo waayahay iga gooso oo intaan ku idhi dheh ku dhihi maayaan idhi buui wuxuu idhi haddaadan i cafiin ama aad eraygaan ku idhi aadan iga goosan iga maganin ood igu aday dhihin nabigaan kugu dacwaynaya maxaa idhi buui ku cafin mahayo eragaa itirina ku dhihi mahayo abubakar waxaad wadasabee abubakar wuu cadhooday marka nabigu aaday markuu nabigu u dhaqaaqay yaan soo daba orday buui ree aslan ba waxay idhahdeen muxuu abubakar isla waalahaya rabiicada baa ka garle intuu ku caayey bu haddana nabigaan kugu dacweyn ku leeyahay oo nabigu muxuu ku yeeli adaaba lagaa gardalaan yahay aduuba kuu hiline maxaa idhi buui abubakar nabi maxamed ma taqaanaane iga hadha abubakr yuusan dareemin inaad ila safan tihiin idaba taagan oo idaba rukusi hadduu arko abubakr wuxuu dareemi inaad ii hilinaysaan hilada hadduu dareemana wuu ka cadhoona abubakr hadduu cadhoona nabiga cadhoon nabigu hadduu cadhoo allah cadhoon hadduu ilaahay cadhoodana hee ree aslama la arki maayo jooga iga hadha saan usoo daba ordahay maxaan samaynaabay dheheen naga iga hadho yidhi ha isoo raacina aniga abubakar iyo subarisku kaya daaye abubakr baa nabiga u taganoo daba socda waa la soo istaagay abubakr baa nabiga u warramay sida yahid ba ugu warramay abubakr waa xusma daba marinhayo nabi allow geed baanu isku qabanay adduunyaa timid erey qallafsan walaalkay ku idhi waa ka xumaaday i cafi maadhi waa diiday iga goosaan idhi waa diiday haddee si iga dhi nabigu wuxuu idhi rabiicow si fiican baad yeeshay ereygii xumaa walaalkaa ku yidhi inaadan ku celinin waad wanaajisay ha ku celinin laakiin inaad cafiso waa qasab nabi allow maxaan dhahaa afar allahu laka ya abaabakr dhaaf buui abubakro ilaah dhaafo allah ku cafiyo dheh abubakr intaa marka la yidhi waa midhaada waa ooye rabiica marka ninkaas weeye nin reera addunyaa ma aha nin qiimo badan nabigu jeclaa weeye halkaa uu istaagay ayaa ruux walba laga rabaa inuu ka istaago adduunya aakhira markay isqabtaan dhanka aakhiraa la aadaa waxaan wax iskaa dhalanteed waa hoos galabeed waa hoos aroriyaad laguma mashquulo faacinii calىa nafsika bikarat sujuud culmada waxay u deliishadeen salaadaha in qiraa'adooda la dheereeyo iyo in sujuudda la badsho keebaa fadli badan wadaadaha qaba salaadaha sunnada markaad tukanayso ragcado badan baa la tukada oo rukuucyo badan iyo sujuudiyo badan saad oga hesho inta aad hal ragco laba juz saddex juz ku akhrin lahayd waxaa fiican toban ragcadood labaatan boqol tukada oo sujuudda badsada wadaaddaa yidhi oo xadiidkan ay marka culummadu saddex qowl bay iskugu khilaafeen qolya saasay leeyihin qolyana way kasoo horjeedaan waxay leeyihiin maye sujuuddoo la yeereeyo iyo ragcadaha oo qiraa'ada iyo qiyaamka la dheereeyaa ka fadli badan bidaliili qowlihi calayhi salaatu wasalaam afdal salaati duulu lqunuud salaad waxaa u fadli badan midda istaagga iyo qiyaamka dheer waana tuu nabigu samayn jir calayhi salaatu wasalaam xalaynu soo marra asagoo ku tukaday toban jus hal istaa ku tukaday ama dhowr ragcadood asagoo hal ragcad baqariya ah, alicimraan iyo nise ku tukaday idan nabigu qiraa'aday qiyaamku dheerayn jiray rukuucdana waa yarayn jiray saa darteed caaisha waxay tihi nabigu kama badaninba ko iyo toban ragcadood niman halkaasay ku dhufteen culummada way ka tawaqufeenoo waxay dhaheen in ragcadaha la badiyaa fadli badanna odhan mayno in qiyaamka iyo istaagga la dheerayaa fadli badanna odhan mayne ruuxa tukanaya ilaahay caabudaya kolba sida u sahlan asagu ha yeelo axmed baa ka mid a ragga qole waxay leeyihiin maye salaatuleylka habeennimo iyo midda maalinka aan kala qaadno isxaaq bnu rahiya doorta waan ra'yigu u fiican wey salaadda sunnada tukanayso hadday salaad maalinimo tahay oo dharar iyo aad barqinimo u dhigato rukuucdi iyo sujuudda badso ragcadaha badi meesha aad afar ka tukan lahayd ood qur badin lahayd boqol ragcadood labaatan soddon afartan tuko hadday maalilnimo tahay oo dharaarnimo tahay cidaadu soo jeedo ragcadaha la badsadaa iyo sujuudda yidhaahdeen hadday habeen tahay soo ma aha qiyaamkaa la badiyaa hawshu ahayd bay leeyihiin bidaliil nabca haddii witir maalinka labiiyo ku qallayn jiray ragcadaha maalinkiibuu nabigu badan jiray habeenkiina qiraa'ada iyo qiyaamkuu badin jiray waxay fiiriyeen dhaqanka subana calayh salaat wasalaam habeen waxaa badnaa qiyaamka iyo qur-aanka iyo istaagga maalinkana ragcadaha tafsiilka isxaan uu doortay baana wanaagsan baad moodaa aali cashar xadiidka saddex tobnaad can abi cabdilah wayuqaal abu cabdiraxmaan hawbaan mowla rasuulilah hawbaankii ahaa nabi maxamed gacalkiisnimu xoreeyey qaala wuxuu uhi samictu rasuul allah rasuulka ilah maqyaquulu asagoo leh calayka bikarat الsujuudi sujuudda badan ogow calayka ay laazim oo daa'imo joogtee bikasrati sujuud sujuudda fara badan ogowba ka warqab bimacnaa salaadaha badi asalaatu khayru mawduucin faman shaaa falyastakir waman shaaa falyastaqil xadiidkii ahaa wey shay ummadda lagu waajib yeeloo axkaam iyo afcaal iyo cibaadaada salaad baa ugu khayr badan ninkii doonaha isku yareeyo kii damcaan ha badsado salaadda maxaa jira nabi allown u badinayaa sujuuda fainaka lan tasjuda lilaahi adugu uma sujuudi ilaahi sajdan hal sujuud ilaa rafacaka allahu biha daraja waxaa canka biha khaii'atan ilaahay subxaanahu wa tacaala sujuuddaad u sujuudeed wejiga aad dartii u dhigto dhulka rafacaka allaahu ilahay wuxuu kor kugu qaadayaa biha bisujuud darajatan dallacsiin hal darajo hal mansilo booska horeed joogtay baa lagaa dallacsiin meesha aad joogto meel ka fiican baa looga xagga iimaan iyo xagga darajo ahaanba waxata rabbi wuxuu kaa dejin oo kaa tiraya canka adiga xaggaada biha bisababi sujuud khaii'atan dembi buu rabbi kaa muslim muslim baa wariyey asagoo marka ku jira in lagu dadaalo la salaadaha iyo sujuuddaba la xadiidkii rabiica ibnu kacab hadda aynu marayna macnihiisii baana ku jira khilaafkii salafkuna waa idiin sheegay araabic cashar xadiidka afariyo tobnaad can abi safwaan cabdillahi bni busr alslami radi allahu tacala canhu qaal qaala rasuulu اllahi salى اllah alay waslm khayru الnaasi dadka waxaa u khayr badan oo u wanaagsan man axadkii taala cumru cimrigiisu uu dheeraado waxasuna camaluhu camalkiisuna uu wanaagsanaado rawahu tirmidi baa wariyey wa qaala xadiiun xasan waa xadii xasana khayr الnaasi ay اlmuminiin baa loo jeeda khayr الnaas annaas huna muslimiinta laga wadaa muminiinta laga wadaa dadka muslimiinta waxaa u khayr badan man taala cumru ninkuu cimrigiisu dheeraada cimriya boqol gaadha ama sagaashan gaadha ama ka bata wa xasuna camaluhu camalkiisuna u wanaagsanaado maca tuuli cumrihi cimrigaadoo dheer iyo cibaadasan cimri dheer iyo cibaadasan way ku ducaystaan dadku waa taqaanaa cimri dheer iyo cibaadasan allaw nasii haddii laysku helo wax ka khayr badan ma jiro xataa shuhadada ummadda u khayr badan waxaa axaadiista qaarkood ku yimid sunankood ku marteenoo suganba in axadka cimriye ee cibaadada wanaagsan la yimaad mararka qaarkood u dhaafayo nin shahiiday sanad ka hor iyo waalkii oo ka daba dhintay sanad kadib baa saxaabi ku arkay riyo nabigaa riyadii fasiray shahiidkii oo laga horeeyu yuu saxaabigu arkay nabig wuxuu ku fasiray midkan dambe ee gadaal ka dhintay sanadkii haddii soonkiisii sadaqadiisii salaatuleylkiisii amarku eh, khayrku dadka farayey xumuhu ka reebayey wixii wanaaga uu la yimid oo dhanbaa waxay ka bateen darajadii ninka uu ka helay shahaadada marka cimriga dheer oo camal suban rabbi kuugu daray wax la arkay ma aha marka ilaahina halla weydiisto weeye ha lagu dadaalo haddii marka xusnulcamalkii ha la badsado weeye adoo cimri dheer ilaahay ku siiyey xaggana iska gaabisba ah waa mushkilo kale oon waxaad la imanba jirin maantao dhanba laga yaabo inaad hal ragcad ku leexata ama waxbaba la imanin labaatan iyo afar sac inaadan jus qur'aanaaba akhriinba laga yaabo oodan istikfaar la imanin oo tawxiid aadan la imanin oodan waardiyiinba wakhtigu dhammaado bal qoraxda soo kugu dheeraadaao tiraan iska soo dhammayno xoogo wakhti aynu isdhaafinno aynu soo yaro wareegno oon saacaduba kuu xisaabnayn khayr nnaasi man taala cumr ay khayr lmuminiin baa loo man taala cumruhu waxasuna camalu xadiidkuna waa xadiid sugan wey siduu tirmidi sheegay busr bidami اlbaai wa bisiin اlmuhmala bada waa la godaya siinka aan dhibicda lahaynna waa la akhrino la odhan maayo way bishri la odhan maayo shiin laga dhigi maayo shiinkuu ka ictiraazaya alxadiiث الhaamis caشhar xadiidka شhan iyo tobnaad can anas bn malik radi allahu tacaala can abu xamza qaala wuxuu uhi saxaabigaas haaba cami anas bnu nadar adeerkay anas bnu nadar ba wuxuu ka maqnaa can qitaali badrin dagaalkii badar ee sanadkii labaad hijrada dhacayd garanaysaa ee caanka ahaa haaba cammi adeerkay baa ka maqnaa oo ka habsaamay anas ibn nadar ah dagaalkii badar dagaal isu sheegay ma ahayn dagaal loo diyaargaroobay ma ahayn dagaal si degdega ah lagu baxay ciidan yar nabigu la baxay oo markaa la lahaa kolonyo socod xogu jidgoy ha loo sameeyo oo ha laga soo qanimaystay ahayde dagaal lagu ballaamay ama lagu talagalay ama laisu sheegay ama ummadda lagu bahayey ma ahayn darba saxaaba badan aysan ka qaybgelin oo maqnaa nin beriis ku maqnaa nin safar jiray nin korbax dhaqaqamay adeerkii marka anas ibnadar baa maqnaa oo ka maqnaa can qitaali badrin dagaalkii badar fa wuxuu yidhi maalinkii uxud la gaadhaybu wuxuu yidhi yaa rasuulala rasuulka ilaahayow intaan la gaadhin ibtu can wali itaalin ibtu waxaan ka maqnaa oon ka habsaamay can awali qitaalin dagaalkii u horreeyey oo qaatalta dagaalantay almushrikiina kuwa ilaahay xadhgiisa gooye gaaladaa lain illaahu ashhadanii ilaahay hadduu iga qaybgeliyo ijoojiyo qitaala almushrikiina gaalo dagaalkood mar labaad layarayanna allahu rabbi wuxuu arkayaa maa asnacu waxaan sameeyo fii muslim waxaad ku gaari doontaan fahaaba an yaquula hayraha fahaaba an yaquula hayraha saxaabigu wuxuu ka afbeegsaday uu ka afgobaadsaday oo uu ka cabsaday erayga waxaan ka ahayn inuu yidhaahdo wacdaraan dhigi doonaa gaalaan kala bixi doonnaa sidii libaax baan wax u bushaaqi boqol baan dhigi doonaa anaa shiid muusa dhihin ilaahay wuu arki doonaa waxaan sameeyo ku gaabsaday maxaa yeel wax kastaa iska dhici kara marka waa la soo reebta lain illaahu haddii ilaahay subxaanaه wa tacaala ashhadan ay axdaranii iga qaybgeliyo i joojiyo qitaal almushrikiina gaalada dagaalkooda iman doona layarayana allahu rabbi wuxuu arkayaa oo rabbi yacnii ummadda u muujin doonaa oo bannaanka iman doona maa asnacu waxaan sameeyo falamma kaana yowma uxudin maalinka uxud markuu la gaadhay inkashafa almuslimuuna muslimiintii baa faydmay bimacnaa waa jabeen wey markii u horraysay waad garanaysaa inkashafamuslimiinti baa faydmay oo nabigay difaacayan bay ka faydmayn dad yar baa nabiga ku soo hadlay yani way way yar baqdeen baa loo jeedaa laakiin waa waa afgobaadsi quruxsan fa qaala wuxuu yidhi saxaabiga anas ibnadar ahaa ee anas adeerkii ahaa allaahumma innii actadiru ilayka allah waxaan kaaga cudur daaran oon raalligelin ka bixinaya mima sanaca haaulaa'i kuwan waxay sameeyeenoo saxaabadii ah yacni wuxuu u jeedaa asxaabahu asxaaba rasuulilah aw asxaaba anas ibnadad waa raggiisii soomaaso muslimiintii ma aha ilaah waxaan kaaga cudurdaaran ka raaligelin ka bixinayaa waxay sameeyeenoo inay carareen ama ay jabeen ama gaaladii nuglaan u muujiyeen nabigana ay ka tageen wa abarow alla waxaan ka bari noqono iska takoorayaa mima sanaca haaulaa'i kuwan waxay sameeyeen mushrikiintu inay ilaahay diinkiisii la dagaalamayaan oo rasuulkii la dagaalamay oo muslimiin dhibayaan oo ilahay xadhiggiisi gooyeen yacni almushrikiin labaduu ka cudurdaartay laakiin labada koxood ma sinno gaal ilah xadhgiisu gooyey oo diinka la dagaalamayana wuxuu sheegay beri baan ka ahay buui beri waadoo in laga beri noqdo midna waa maxay cudurdaarasho ila waa gacalka waa walaalka ninkan cararay waa nin muslima waa walaalka isagoo inaad tidhaahdo waa ka saban xidhaya saban xidh weeye xaalii xumayn kanna waa maxay beri baan ka ahay waa iska takooraya uma taqadama waa hormaray saxaabiga anas ahaa wuu dhaqaaqayoo meeshii laga soo cararaya gaaladu joogeen buu u dhaqaaqo u dabamaray dadkii faistaqbalow waxaa ka hor yimid sacd bn mucaad oo min shujcaani lcarab jaahiliyata wa islaaman ragga geesiyaashaa ee deeqiyayaashaee gobta ah weeye kaabiran can kaabirira dagaalramato wey oo qoys la yaqaan wa maca daalika maalinka wuu awoodi waaye inuu sameeyo wuxuu anas ibn nadar uu sameeyey faistaqbalow waxaa ka hortegey sacd bn mucaad baa ka hor yimid alwsi faqaala wuxuu idhi yaa sacd bn mucaad aljannatu jannadii baan wa rabbi nadr nadar rabbigii baan ku dhaartay oo allah innii ajidu riixaha carafteedii baan helaya saxansaxadeedii baan dareemayaa min duuni uxudin buurta uxud sokodeeda janna iisoo caraf weysee xaggeed u cararaysaa buu ina geed soo noqo kaale garab ii noqo aljanna wa rabbi nadar nadarda waa aabbihii rabbigii baan ku dhaartay inii ajidu riixaha min duuni uxudin ay cinda uxudin ayb qaala sacd wuxuu yidhi waxbaan ka booday wa rabbi wa rabbi kacba rabbi nadar baa fiican iskaga carar meesha qaala sacd wuxuu yidhi fama staactu ma awoodin ma awoodin buui yaa rasuul rasuulka ilaahayow maa tanaca wuxuu sameeyey waan keri waaye maca shajaacati wa basaalati wa balaa'i buui nabi allo waan awoodi waaye ayb waa soo xidhxidhay ninkaas qaal anas wuxuu yidhi fawajadnaa waxaanu hellay bihi ay bianas bidcan waamaaniina darbatan siddeean iyo dhowr gacanoo bisayfi seef lagu dhuftay siddeean dhowr seefood oo jidhkiisa ku taalla ayaanu aragnay way dileen wajadnaa bihi waxaanu ka helon ku aragnay markuu sheeday bidcan wa amaaniina darbatan waa maxay nimankaa dee ninku albaaba ku filane waa gun mar haddaad u jabtaa dee moogta nabar fuli lagama kaco darbatan bisayf aw amase acnatan durid iyo wareemid birumxin waran lagu tumaatiyey aw ramyatin ganid iyo eh, bisahmin leeb iyo gamuun lagu dhuftay siddeetan iyo dhowr isgu dhex jirta seef nabar seefeed eh, waran fallaadhi iyo gamuun jidhkiisa ku dhacay intaasa iskugu daray intuu soo socda mid leeb ku dhufta mid waran la gaadha mid seef oo la taga markuu dhacay haddii ama uu markaa dhaawacmay wawajadnaahu waxaanu helay qutila asagoo la dilay bihi la la suuro badela tamiilku waa in wejiga iyo eh, haraga saanta lagaa bixiyo ama dhagaha lagu guro ama soomka iyo fidaha lagu goysi lagu garan waayo suurada la xumeeyo way ku cara furfureen qad qutila asagoo la wamaala bihi ay suuro badeleen almushrikuuna gaalada famaa carafahu ma garanin axadun aadame ilaa ukhtu walaashii mooyeen oo ku garatay bibanaanihi faryaradiisa farahaasay ka garatay jirki intiis kale meel fayow ma laha meeluu dhiig qariyey meeluu nabar ku yaallo wey farooyinka yararka ama kuwa lugahay garatay xaasiskiisi baa garan waaye walaashu khatar wey walaashu waa wax lagu ciyaara ma gabadha kula dhalatay dadka waa ruuxa ugu qalbinuwal kugu jecel wey saa ogaada raggiinna madaxa kuusan gabdhihii walaalihina ku ciyaarina famaa carafuu muusan garanin hawsha la yidhaahdo walaashaa iskuma hubtidahee seedigaha collaysanin waa maah maah meel khaasa khusaysa weeye caam ma aha la socda reerkeedii marka la duminhayo ama ay kuu soo dacwatay soo dudo ee ninkii xoogo in loo canaanta ay rabto loo cadhceliyo weeye oo adugu intaad doqon noqoto waryaa gabadha fur aad tidhaahdo waxba aad fahmi weydo laakiin sida kale walaashaa dad oma dhiganto famaa carafuu ma garannin buuhi axadun ilaa ukhtu walaashii moy oo bibanaanihi faryarooyinka ku gartay qaal anas wuxuu idhi kunnaa naraa waxaannu malayn jiray naraa waxaanu arkayna buu ihi ow nadunna ama malaynayna ana hadi alaaya aayaddantada soo socota nasalad inay ku soo degtay fiihi fii anas bni nadr wa fii ashbaahi saxaabadii la min almuminiina muminiinta waxaa ka mida ah, rijaalun rag baa ka mida ah, sadaquu ka run sheegay maa cahadullaha calayh waxay rabbi dad fuliyey baa haddii ilaahay iga qaybgeliyo dagaal labaadood gaalo kula dagaalanto waxaan sameeyo ilaahay wuu arki doonaabuu rabbi u arkaa inay tahay ilahna xukumay cahdi iyo ballan aad qaaday maaha dhaarasho bese looma baalo dhaarasho un shadi maaha haddaad shay go'aansato waa cahdi inaad fulisaa lagaa rabaa fa minhum man qadaa naxba waxaa ka nin ballankii oofiyey naxbigu waa nadarka iyo shardiga la galo wa minhum man yantadir mid korana waa jira wama badaluu tabdiila nin geeriyooday oo shahiiday oo nadarkiisi iyo cahdigii fuliyey baa ka ah, iyo nin sugahaya laakiin says dooni noqotee kii shahiiday iyo ka noolba ma aysan badalin ninna inuu casmigiisu ku taagan yahay nina waddadii uu ku tagay ilى akhiri aayadda dhammaadkeeda muttafaqun calayhi qowluu layarayanna allaahu ru'ya waxaa la wariyey bidami lyaayada in la godo wa kasri ra'ina waa la wariyaa layuryanna la yidhaahdo ay layudhiranna allaahu rabbi wuu muujinayaa daalika arrinkaasoo wacdarahan dhiga ah linnaasi aadamaha warwi waxaa kaloo la wariyaa bifatxihima in labadaba la kordho waa sida hore soo ahrina wa macnaahu daahirun macnuu wuu muuqdaayo arkay waa maxay rabbi wuu og yahaye cilmi makshuufuu yuu noqon doono bannaanka la yidhaahdaa maxalu shaahidku waa maxay waa sida ugu dadaalay baa yuu sheekhu ka rabaa anas ibnu nadar oogu dadaalay naftiisa oo la dagaalamay wakhtigan ugu bixiyo ilaahay rasuulkiisa u heeliyo weliba uu wacdala dhigo muslimiinta uu dhiirnimo geliyo gaalada uu bajiyo markuu ruux muslima si daran u dagaalamo xataa ha dileena wuxuu ku reebayaa cabsi buu ku reebayaa ninkii muxuu yidhi wiilku ha ilagdee waxaan la yaabnaa buuhi xoogga ku taagnaa haziiman kan baaba hal mid baaba sida idiin galaye kulligoodoo kale hadday isagoo kale noqdaan talow muxuu idinkumaxay idinku samayn lahaayeen baa qalbigay gelaysa xataa hadday ku dilaan cizaa gelaysa muslimiinta ayaguna cabsi baa gelaysa yacni shahaadadu waxaa weeye qaabkaas hore u dhacda fulay bajin badan bay ku abuurtaa gaalada maxalushaahidku waxaa weeye shayga khayrka ah naftaadaba ha ku tagtee waa in lagu dadaalo ilaahay naftana laga iibsadaa la doonaya asaadis cashara xadiidka lixiyo tobnaad can abi mascuud cuqbaة bni camri الأnsarي radي الlahu taعalى albadriy waa calى khilaaf inuu badriya laakin sida raajixa waa badri qaala wuxuu uhi saxaabiga lama nazlad markay soo degtay aayaة الصadقة aayaddii laysku faray in wax lala baxo culama isku maandhaafeen lakin waxaa loo badan yahay inay tahay aayaddii suuraة tawba khud min amwaalihim صadقة tuطahiruhum وتuزakihim biha aayaddaasaa inay tahay loo badan yahay lamaa nasla markay soo degtay aayatu sadaqa aayaddii faraysay nabiga in ummadda muslimiinta uu sadaqa ka qaado kunnaa waxaanu ahayn nuxaamilu kuwa ku xamaala timirta iyo biyaha iyo waxyaabaha la qaado calaa duhuurina dhabarka yaga fanatasadaqu markaas wax la bixi jiray umirnaa bisadaqati riwaayaka xadiidku uu leeyahay fakunaa nuxaamilu nuxaamilu bimacnaa waa naxmilu bay ka dhigan tahay nuxaamilu waa naxmilu kamaa taquulu saafartu saafartu ayib markaad aad xamaashid alaab qaadaa la yidhaahdaa nuxaamiladu sidaas wey marka mufaacalo shardi maa inay noqoto saafartu oo kale la mid tahay kunaa waxaanu ahay markii la isfaray xoolo ma hayno fuqaraan nahay asxaabu sufo badan baa joogto gacanta wax laguma hayo ilaahayna wuxuu le nabi maxamed waa muslimiinta xoolahooda wax ka qaad khayr jacayl iyo dadaal waxay ka qabaan waxay bilaabeen saxaabadii aan waxba gacanta ku haynin waana siday u badnaayeene inay xamaalaan oy ceelasha biyaha ka dhaamiyaan oo beeroha waraabiyaan wadaantay soo bixiyaanna ay xabad timira ku qaataan xabad timira kunaa nuxaamilu waxaanu ku xambaarana ku qaadanay biyaha calaa duhuurina dhabarkayaga fanatasadaqu riwaayadii bukhaari iyo muslimba fajaaa rajulu ninbaa wuxuu la yimid fajaaa rajul nin baa yimid waa cabdiraxman bn cawf riwaayada kale cadda fi kitaab tafsiir fajaaa rajulu nin baa yimid cabdiraxman bn cawf wuxuu yaa yimid fatasadaqa wuxuu la baxay bishayin ay bimaalin kaiirin maal fara badan buu bixiyey marka aayadda soo degtay riwaayadka xadiidku waxay caddeeyeen afar kun oo dirham buu bixiyey riwaayo kale maye siddeed kun oo dirham buu dhiibay hud min amwaalihim markay soo degtay buu bixiyey sideed kunoo dirham ama afar kunoo dirham cabdiraxmaan ibni cawf baa ka mid ahaa cumaan baa ka mid ahaa raggaas weeye laakiin riwaayada cbdiraxmaan bay ku caddahay faqaaluu waxay dhaheen munaafiqiin muraa'in weeye waa istus ha lagaa sheego xoolahan badan wax keenaa la yidhi ma afar kunoo dirham keenaa la yidhi ma sideed kunoo dirham bixiyaa la yidhi ha lagaa sheego ka wada munaafiq moogta waxaa weeye meel la kugu dayn maayo somalida waxay dhihi hilib daawaco qabowna kuma roono kulaylna kuma roono cunay baa la weydiini yani sina kuma munaafiqu haddaad wanaag samaysood wuxuu ku dhihi waa astus weeye haddaad xoogow tabardaraysana wuxuu ku leeyahay diinta ma jeclo waa khaa'in meel kugu dayn maayo wa jaءa rajulu nin yimid waa abu caqiil riwaayadii bukhaari ba cadaysa abu caqiil riwaayo kalena abu khayamata alansaari waad garanaysa fatasadaqa ninkaa wuxuu la baxay abu caqiila bisaacin suus timireed byuu bixiyey faqaaluu waxay dhaheen munaafiqiin ina allaha lahaniyun can saaci haada ilaahay ooma baahno hani buu rabbi ka yahay uu ka deeqtoomaa ninkan suuskuu la ordaayo suus xaggee la geeyaa shood masagaa xaggee la geynaya ama timira waxba tari maayo iyo wax tarahaya muu wax bixiyo ninka oo ninkii wax badan bixiyona maxaad tidhahdeen waa istus kii wax yar bixiyeyna waxaad tihadan waa auuc auuc bakhayla weeye kanna waa istus diiqsiga ah kanna waa bakhayl warkaasfanazlat waxaa soo degtay qowlahu tacaala aladiina yalmizuuna munaafiqiin waxaa weeye kuwa yalmizuuna ceebeeya dura almuawiciina ay lmutaawiciin ay lmutasadiqiin dadka wax la baxa kuwa dura oo min almuminiinta ka mida fi sadaqaati ku dura wladiina kuwa kalena dura laa yajidu ilaa juhdahum wladiina way ku cadfanta horey ku cadfan tahay laa yajiduuna aan helaynin waxay bixiyaan ilaa mashaqatan wa juhdan waijtihaada saxaabigaa ka sheekay abu mascuud baa ka sheekey wuxuu yidhi habeen baan intaan beer tegey markaan waxaan bixiyo waayey ayaa nin beer waraabsanaya waxaan idhi buu idhi wadaan walba oon ceelka ka soo qaado oon aan shubo maxaad igu siinaysa xabba timira saan u dhurahay u dhurahayey iyo aan suus timira yaa allah ku shaqeeyey oo tunka iyo biyo aan ku qaadayo intii buu yidhi nabi alla waata intii baa lagu caayahayaa oo leeyahay in allaha la haniy can saaci haada wuxuu idhi maalinkan waxaan xusuustaa nimankuu nabigu uhi sadaqa bixiya dirham baan waayey buui dirham baan waayey maantana waxaan hayaa buui boqol kun oo dirham baa gurigaga taalla boqol kun oo dirham miata alfi dirhamin oo fidaah waxaynan sagaraadkaa ma aha adduunyaa la soo fasaxay marka nimaan kow dhaqin bay dhehen soomaalihee kun ma dhaqo ninku markuu faqiirkii ilahay dartig waxu bixiyo wax raadiya ee dhididkiisa iyo xooggiisa wax ka sadaqaysta yaa hadhowna markuu helo wax quudhaya muttafaqun calayhi nuxaamilu kuwaasa ilahay munaafiqiin dhaqan waxaa lagu yaqaanaa inay muminiinta duraan sadaqaadka ku duraan dadka weliba dadaalee mukhlisiintaha ah, ay ceebeen dhaleeceeyaan maxalu shaahidku sheekhu rabo waa maxay wuxuu rabaa muslimiintii marka la war khayr la imaada oo sadaqa bixiya wax kale intay waayeen yay soo xamaalayeen dhididkooda waxay soo xamaalayeen bay sadaqaysanayeen ogow lama dhihin orday xoolo raadiya waxaa le khud min amwaalihim sadaqay aayaddu tidhi waxay hayan waxa ka bixiyeen ayagoon waxba haynin baa iyagu isxilqaameen xooggoodiiyo naftoodii bay kidheeyeen shaqo qaban jirin bay u qabteen wax sadaqaysataan addoomme iyo qowsaariya lagu yaqaano inay meelaha ka xamaalaan akhyaartii muhaajiriin ansaar baa u dhigatay inay tunka ay wax ku xamaalaan oo biyo dhaamiyaan oo wixii ka soo baxa ay sadaqaystaan innagoon ayadoo baashu inoo buuxdaan laga kabo masaakiinta waxtara oo waxbaxsha dadka waxay rabeenoo janno ahaydna waan rabnaa ow isku meel baan u soconnaa saad sheegaysaa nuxaamilu waxaa weye bidami nuuni nuuntoo la godo wa bilxaa'i ilmumala xaan dhibic lahayna la akhriyo oo nuhaamilu la dhinoon ha laga dhigin ey waa maxay yaxmilu axaduna midkaanna wuxuu ku qaadaya calaa dahrihi dhabarkiisu wuxuu ku qaadaya wuxuun ama culaysa ama raashiina ama biyo ah bilujrati mushqaayadii kharash wayatasadaقu biha ujradii buu la baxahayay hujradii ayuu la baxaayey idan dhibkaasaa la soo maray weeye marka hala dadaalo nin walba wuxuu la bixi karaa la baxo alxadiiu saabi cashara xadiidka toddoby tobnaad can saciid bn cabdilcaziiz can rabiicata bni yaziid can abi idriis alkhawlaani caa'id ullahi bni camr can abi dar jundub bni junaada radi allahu tacala canhu can nebi sal slam fii can illaahi tabaaraka watacaala fi ma yarwi nabiyu wey wixii nabigu ka warinaya xadiiu ka warinayay can illaahi tabaaraka watacaala ilaahay buu ka warinaya waa xadiiu lqudsi annahu qaala ilaahi wuxuu yidhi yaa cibaadii innii xaramtu dulma calaa nafsii wajacaltuhu baynakum muxaraman falaa tadaalamuu xadiidkaani waa xadiid aad iyo aad u qiimo badan xadiid dheer weeye baabkan isagaa u dambeeya meesha u dambaysa waad arkaysaanoo abudris alkhawlaani markuu xadiidkan sheegaya ee uu usii tabinaya taabiciinta laga qaadanayo jilbuhu ku istaagi jiray jilbaha intuu dhigtu marka xadiidkan sheegi jiray asagoo ilaahay subxaana wa tacaala ka edabsanaya ilaahay baa le yaa cibaadii ilaahay kuu yeedho yaa cibaadii addoonkaygiiyow addoommahaygiow waa inaad istaagto tiraa hoo labayka yaa rabbi wasacdayk waalkhayru kulluhu fii yadayk inaad fadhiisato ama ahadalka fuudaysato waa idabdaro waa anshuxumo nama qabato buu u arkaa taabicigu xadiidka hadduu damco tabiyo u wariyo jilbuu dhigan jiray markaasuu saa u jiray isagoo hadalka ilaah iyo tilmaamaya matalaya inuu aqbalay oo yeedhay diyaarna u yahay inuu amarkaa meesha ku imanaya iyo waxa layska reebayaba mid walba siduu yahay u fuliyo xadiid aad u shaami oo la yahay wey ilaahay muxuu hi yaa cibaadiya addoommahaygiyo innii xaramtu dulma gardarrada iyo xadgudubkan ka xarimoon ka mamnuucay calaa nafsi aniga naftayda aniga alla weynaa dulmi waa iska xarimay bimacnaa wataxriimu lmancu taxriimku waa in shayga laguu diidoo lagaa joojiyo innii xaramtu ulma innii manactu ulma dulmiga baan ka u diiday calaa nafsi naftayda dusheeda wajacaltuhu dulmiga waxaan ka yeelay muxaraman mid la mamnuucay oon la ogolayn baynakum dhacdiinna idinkuna mamnuuc buu idinka yahay inaad isdulantaane falaa tadaalamu falaa tatadaalamu tadii koobaad baa iska go-an ha isdulminina ha isku xadgudbina idan maa huwa ulmu aulmu sida tacriifaad badan baa laga bixiyaa jahmiyadu kulaabiyadu ashaaciradu tacriif khuseeyo oo ku aadan madhabkooday ka bixiyaan waana khaa oo waxay dhaheen ulmigu waa atasarufu fii milki اlhayri wahada tacriifu baailun tartan wacagsan inaad tirado dulmigu waa atasarufu fii milki اlhayr baa dulmi la yidhaahdaa waa qeexid iyo tacriif baailah jaamicna maa maanicna ma aha wuuna jabaya waa burayaa tardan wacagsan haddii la toosiye iyo haddii la laabo waa kii jaba wey maxaa yeelay shay adugu aadan lahayn baad ku tasarufi kartaa walaa takuunu aaliman aalimna ma noqonaysi maxaa yeelay qaadi baan ahay madaxweynaan ahay nin mas ama odaya ama aabba ah, ayaa xaqi lagu lahaa bixin waaye carruurtiibuu masruufi waaye islaantiibuu werwareejiyay asagoo heli kara xaq lagu lahaabuu bixin waaye xoolihiisi baan ka qaadi anaa maamuli wax walba sidiisa atasaraf fii milkihi wuxuu asagu lahaa maamulayaa sida xaqayd baana ku maamuli walaa akuunu aaliman idan hawshu way jabto waad fahanteen sidoo kale wax anugu aan leeahay baan maamulayaa markaasaan daalimna noqonaya oo say ku dhici kartaa xoolihii anugu aan lahaa iyo hantidii yaa si khilaafsan baan ogu dhaqmaya maxaa noqda marka aalim falaa tadlimuu fiihinna anfusakum dulmu اlcabdi linafsihi bay xoolahaada dada zakada ka bixin weydo ood si khaldan u maamusho ood si xun oogu dhaqanto waa tasaruf fii milkika maca wujuudi الظulmi marna milki اlkhayr baad ku tasarufi kartaa ood maamuli kartaa adoon daalim ahayn markaad xaqa ku maamusho idan tacriifka tacriif baaila iga daaho kusi mashquuli maayo ama tacriifka saxda qadariyadu tacriif kale ka bixiyaan waa war kale ama ahlu الsunna wاljamaca aلظulmu waa wadcu shay fii hayri mowdicihi dulmi waxaa weeye wadcu shayi fii hayri mowdicihi shaygu meeluusan lahayn in la dhigo meel aan qabanin in la mariyo meeluusan mudnayn in lala maro lala beegsado ayaa dulmi la yidhaahdaa ilaahay xaqiisii ee cibaado iyo cuskasho iyo tawakul iyo isticaano ahaa haddaad nebi maxamed iyo owliya ambiye la aado maxaa tahay daalim mushriga ina ulma ina shirka la ulmun caiim waman yushaabi abahu famaa alam ninka aabbihu u ekaada ma uusan dulmi samayn maxaa loo yidhi ninka aabbihu u ekaada u ekaashi hadduu cid kale u ekaan laha muxuu noqon lahaa daalim laakiin ninka aabbihu u ekaaday faqad wadaca ashabaha fii mawdicihi oo aabbihii inuu matala ama u ekaado ah man ashbaha abaahu famaa alm idan aulmu waa kaalia aulmu waa wadcu shay fii hayri mowdicihi shay walba meeshuu leeyay in la dhigana waa cadli iyo garsoor iyo cadaalad in la garab marsho shaygu meelun lahayn la dhigana waxaa weeye waa ulmi lilaahi xaqun laa yakunu ligayrihi walicabdihi xaqun huma xaqaani ibn qaami nuniyadiisi ilahi wuxuu leeyahay laa yakuun liayrihi xaq wuxuu leeyahay axad kale uusan mudnayn xaggana aan la siin karin walicabdihi nabi maxamedna waxaa u sugnaaday xaqun axad kale haddii la siiyo lagu gaaloobi nabi maxamed muxuu nugu leeyahay alsamcu waaaca mutaabaco ariiqiisa in la maro shay walboo nabigu uu la yimaado ha yaraada ha weynaada lagu raaco wain tuiicuuhu tahtaduu watabicuuhu lacalakum turxamuun haddaan ka waran sheekh shaafici ama maalig ama xaniifa ayaan wax walba ku raaci fii kulli shayin mana khilaafayo xukumkaadu muxuu noqonayaa fa anta mushrikun mushrik lanna alitibaac almaxd almuطlaq waa xaqu leeyahay subana calayh الsalaaة wasalaam laa yakunu ligayrihi lilahi xaqun laa yakunu ligayrihi walicabdihi xaqun huma xaqaani haddaad isku khaladana waa maxay reer bani xarib maxay ku gaaloobeen waxay dhaheen maxamedna waa rasuul musaylamana waxay dhaheen asna rasuul cajab qaba weeye mushrikiin weeye ashrakuu fi الrisaala wالnubuwa intaan la gaadhin meel kale aan la gaadhin iska ilaaliya inii xaramtu ظulma calىa nafsi waxaa ku jira marka masale usuuli oo lagu dagaalamo ahluquluub laba iskugu khilaafeen masalada waxay odhanaysaa ilaahay subxaanahu wa tacaala isagoon aadamo kale iyo addoon kale waxba uusan ka xarimin ama uusan ku waajib yeelin asaga naftiisu rabbi weyne wax ma isi saari karaa waxna ma isu diidi karaa ma iska xarimi karaa hal yuujibu calaa nafsihi aw yuxarimu shayئan calaa nafsihi ra'yiga ahlusunna waa nacam kataba calaa nafsihi alraxma taa waa wujuubkii iyo iijaabkii tanna waa maxay waa taxriimkii inii xaramtu ulma calaa nafsi qolyaha kale waxay leeyihiin ilaahay naftiisa wax kuma waajibiyo waxna iskama xarimo aayad walba iyo xadiis walbuu tilmaamaya rabbi inuu wax isa saaray xaq isa asagu naftiisa ku waajib ama uu wax iska reebay kulli waa la awilahaya wax lagu awilahaya waa ikhbaare dalab ma aha waa warbixin khabar nimanka warkooda baail weeye ayb halka waxaa ka muuqda oo kale muhiim jiddana ilaahay subxaanah wa tacaala in uu dulmigu ma shay maqduuru calayha mise maya ahlulbidac waxay dhaheen waa mumtanicun lidaatihi waa mustaxiil wax dhici kara maaha laakiin sida sawaabka ah ilaahay wa tacaala wuu awoodaa laakiin ma samaynayo qudradiisu way ku tacalluqi kartaa laakiin ma lannahu laa yuriidu limaada lianna ظulma waa mabquudun waa baqiidun cinda allahi subxaanaه wa tacaala ma raba ilahay inuu sameeyo wuu necab yahay cadligu rabbi jecel yahay asaguna samaynaya laakiin waa awoodaa waman yacmal min الصaalixaati wahuwa muؤminu falaa yakhaafu ظulman walaa hadman falaa yakhaafu ka cabsan maya ظulman in la dulmiyo dembi uusan lahayn la saaro walaa hadman xasanaadkiisa in wax laga gooyana ka cabsan maayo ruuxa muslimkaa ee aakhare imanaya hadmigu waa in lagaa nuqsaamiyo lagaa dhimo xasanaadkaadi wax laga dhimo dulmiguna dembi aadan lahayn lagu saaro wey ka cabsan maysid ilaahay subxaana wa tacaala marka hadduusan awoodin oo aan qudradu aysan ku tacalluqin siday ashaacira sheegeen oo hawl khaldan ah qur-aanku ma yidhaahdeen ma allahu yuriidu ulman lilcaalamiin wma allahu yuriidu ulman lilcibaad in allaha laa yadlimu miqaala dara wain taku xasana yudaacifa wayu'ti min ladunha ajra caiima walaa tudlamuuna fatiilan ilaahay subxaanah wa tacaala waxaan dulmiga la yidhaahdo waa awoodaa laakiin ma samaynayo licadlihi waraxmatihi wa xikmati uusan u samaynaynin qudradu way ku tacalluqi kartaa shayga xun eed awoodda inaad samayso markaad ooga tagta khiyaarka iyo mashiicada ood oga tagto ayay yuu ammaan yahay adulmu wuxuu soo gelayaa taxta qudrat wa mashii'atihi buu hoos rabbi ma samaynayo licadlihi hmm. wa xikmatihi markaasuu ammaan yahay inii xaramtu ظulma calى nafsi wajacaltu baynakum muxaraman falaa tadaalamuu ha isdulmina ha isku xadgudbina yaa cibaadi in masalada marka ta'siilka ah ee u horaysaa lagu bilaabay saa dartee culamadu waxay yidhaahdeen kul ma amara allahu fahuwa raajicun ila اlcadli wa kul ma nahaa canhu fahuwa raajicun ila الظulmi wa aslu ظilmi الshirku wa aslu اlcadli الtawxiid asalkaasaa jira shay walbo ilaahay aadamaha uu faray iyo insiyo jin uu faray wuxuu u laabanayaa cadli waa garsoor shay walbo rabbi uu kaa reebayna waa maxay waa dulmibu u laabanayaa asaaska dulmigu waa shirkiga asaaska cadliguna waa tawxiidka iyo iimaanka idan dulmi maxaa keena ulmi waxaa keenay aljahlu inahu kaana aluuman jahuula cadli maxaa keena iyo garsoor iyo cadaalad cilmi baa keena idan masaladii ku xigtay baa lagu xujiyo dulmi xaggee ka yimaadaa aqoon daraa keenta cadaalad iyo garsoor maxaa keena cilmi iyo aqoon haddaba hidaaya ilahay weydiiso wey alhidaaya baa lagaa rabaa kaa badbaadaysa dulmiga kugu hanuunaysa cadaaladda yaa cibaadii addoommahayo kullukum dhammaantii daallun waa dhunsany wاdalaalu cinda alcarabi waalcuduul can الsiraaط اlmustaqiimi camdan aw khaطa'an dalaalku sidiisuba waa inaad waddada toosan ka leexato imaa kas ama kama haddaad kas oga leexatana daalli baa tahay haddaad kama oga leexatana daalli baa tahay walidaalika ayaa dalaalka lagu tilmaamay ambiyada qaarkood qabla الrisaala wajadaka daalan fahadaa lanna daalku muxuu ahaa in wadadii toosnada ka leexato ama aadan ku hanuunin ama aadan haynin ama kas oga leexo ama kama oga leexo ama calaa cilmin oga leexo ama calaa jahaalatin oga leexo wa facaltu faclataka alatii facalt qaala facaltuha baan rabaa nabi muuse hadalkiisii qaala facaltuha idan wa ana min addaaliin waa maay maray wadadii marka adala haddii la idlaaqa fii kitaab illaah waa axad walboo garab maray sidii wanaagsanayd marka ama kas u garab maro ama kama u garab maro ama aqoonteeda ha ama yuusan yeelanin qabla nubuwa risaala noqoto bacdaha noqoto idan kullukum daalun mid walba waa dhunsan yaha taa marka waxay asal u tahay oy tusaysaa aadamuhu waxaa asal u ah alظulm wاljahlu aadame maxaa asal u ah الظulm wاllahu أkhrajakum min buطuuni ummahaatikum laa taclamuuna شhayئa bacdaha baa macrifadii wajacala lakum الsamca wاlabsara wاlafئida ay imanaysa kullukum daalun dhammaantiin waa dhunsantihiin ilaa man duul mooyeen hadaytu aan hanuunin waddada aan cagta u saareen mooyeen hadday sidaa tahay fastahduunii hanuun weydiista ahdikum waa idin hanuuninayaa cilmi i weydiista hanuun i weydiista ilah waa idin siinaya hanuunkaasi marka waynu soo marray hidaayadu inay afar waaxood noqoto hadda ku noqon maayo afar xubnood inay noqoto hadda kor baynu ka soo hadalnay meeshan waxaa lagu sheegi doonaa afar asal oo aadamuhu u baahan yahay maslaxataani ukhrawiyataani wa maslaxataani dunyawiyatan alhidaayatu wاlmaghfira aطcaamu wاlkiswa afartaa wey alhidaayatu wاlmaghfira waa ukhrawiyataani hanuun baad u baahan tahay aakhariya adduun iyo dembi dhaaf waa manfaca diineed oo aakhara wax ku taraysa adduunka haddii la joogo baad iyo biyaa loo baahan yaha waa acaamkii aradbax iyo dharna waa loo baahan yaha marashiya masruuf waxaad dhihi jirteen afartii baa rabbi ka hadlaya subxaana wa tacaala wax oo dhanna maxay u khidmeeyaan alcadlu wاlظulmu cadli iyo dulmina maxay hoos tagaan cilmi iyo jahli aqoon darro aqoon kullukum dhammaantii caarin cafwan kullukum dhammaantii jaacun waa baahan yahay kullukum fuqaraa'u waa riwaayo kale ku timid xadiidku uu kullukum jaac mid walba waa baahan yahay oo man acamtu ninkan wax si aan ka dhiga mooye fastadcimuunii xoolo i weyddiista quudin iweydiista raashin iweydiista badar iyo baad iweydiista ucimkum waa idin quudinayaa yaa cibaadii addoommahaygiyo kullukum dhammaantii caalin waa qaawan yahay qalbi ahaanna waa qaawan yahay oga ahaan iyo gan ahaanna waa qaawan yahay bimacnaa ma haysataan weeye hawsha ayadaa waa nicmo ilaahay ilaa man kasawtuu nima anugu arad baxshoon dhar huwiyey mooye fastaksuuni aradbax iweydiisa weydiisa aksukum waa id arad bixinayaa marashi iyo masruuf maxaa la sheegay marka hadda alhidaayatu wاطacaamu wاlkiswatu طacaamku waa jalbu manfacatin libaaskii dharkuna waa dafcu madaratin ninkaan dhar qabin dhuugga iyo baalcadkaabaa ka farxalan kaneecadaaba meel saari qabowgaaba qalaf kaa siin qabowgaaba qalaf kaa siin waxyaabaha duulee baalkao dhan baa ku dhibaya marka kiswadu waa min baabi dafci اlmadara طacaamkuna waa min baabi jalbi اlmanfaca ama almakhfiraةu wاlhidaayatu waa maslaxataani nimanna waa kala duwaan sida shekh islam taymiya midna jalbu manfacay ka dhigaan midna dafcu madaray ka dhigaan waxaa inoo hadhay makhfiradii makhfiradii u fiirso labadii howle adduunyo mid aakhara laga hormariyey mid aakhrana waa laga dameeriy u fiirsa hadda wax cunay oo wax cabbay oo arad baxay bardoodan iyo dabdarra ka filo wuxuu baahan yahay dembidhaaf dembidhaaf buu u baahan yahay xadiidku suu u tartiibsan yahay waxaad ogaanaysaa inuu yahay xadiid ka soo baxay min cindi wa min mishkaati nubuwa yaa cibaadiya addoommahaygiow innakum idinku tukhti'uuna waad gaftaan takhta'uunana waa la akhriya akhطa'a iyo khaطi'ay kale yihiin midna akhda'aad ka keeni midna khai'aad ka keena oo yakhta'u ah isku midna mar baa laga dhiga marna waa la kala duwaa wixii kas loo sameeyo ayaa khai'a laga keenaa wixii kama loo sameeyena akhطa'a laga keenaa iyadoo sidaa tahay mar baa la isgeliyaa inakum idinku tukhطi'uuna waad gafaysaan bileyli habeenkii iyo wanahaari maalinki waana anuguna rabi weyneana akfir unuuba jamidunuubtoo dhan baan dhaafaa fastafiruuna dembidhaaf weydiista akfir lakum waa idin dhaafayaay waa mulaq wey laba macnaa ku xambaareenoo dunuubta ilaahi subxaana wa tacaala waa dhaafaa mulaqan gebi ahaan ayadoon reebaynin bitowba in allaha yakfir unuuba jamiica inahu huwa alhafuur raxiim waxaa kaloo lagu fasiraa dunuubta ilaahay dibuu u dhigaa cadaabkeedii cuquubadeeda fi dunya kufriga shirki ba allah ka dhigay walow yuaakhid allahu الnaasa bima kasabuu ma taraka calaa dahriha min daaba idan walowlaa ajalu musaman wala yaatiyanahum bakta ilaahay yakfir dunuuba taakhiir iyo taajiil ciqaabtiisii dembigii haddaad ku fasirto isna kaama baahno haddaad towbo raacisana la soo kala reebi maayo yakfiru dunuuba jamiican bitawba shirki iyo hayrkiiba yakfiru dunuuba jamiican bimacnaa cadama ta'jiili cuquubati labadaa macno amaa qaydku waa dunuubta khaaska marka laga hadlahayo yaa cibaadii addoommahaygiiyo idan meesha marka afartii aan idiin sheegay qaabkii loo tartiibi waa ujeedaan yaa cibaadii innakum idinku lan tabluquu ma gaari kartaan ma gaadhaysaan durii inaad dhibaataysaan oo fataduruni aad dhibtaan walan tabluu ma gaadhaysaan nafci oo fatanfacuni waxay tartaan wax walbood samaysaan wey waxbaan ka booday yaa cibaadi addoommay inakum idinku lan tabluguu ma gaadhi kartaan durii ima dhibaatay aadamo o dhan makhluuqaad oo dhan jinni insi malaa'ig ima dhibi kartaan oo fataduruni markaas dhibtaan walan tabluu gaari maysaan ma awoodaan weye nafci inaad dheefisaan haddaad wanaagsanaataan wax fiican la timaada wabay igu tari maysaan haddaad oo ardaalle kulligii noqotaan waba igu yeeli maysaan fatanfacuna ad dheefisaan yaa cibaadi hadday markaa sidaa tahay maxaa maxaa meesha yaala nin wixii loogu talay inuu ku agaago walidaalika mar hawshu sidaa tahay culum waxay yidhaahdeen kullu nicmati min allaahi waa fadlun wkulu niqmatin minhuna waa cadlu kulu nicmatin fadlun wa kulu niqmatin cadlun wax walboo nicmaa ama khayr ama wanaagoo rabbi uu ku siiyo waa fadli iyo ixsaan xaggiisa ka yimid wax adugu aad leedahay ma aha waxaad rabbi ku ma aha waa ixsaan rabbi haddii lagu ciqaabo ama lagu cadaabo ama dhibaato ay ku soo gaadhana waad kasbatay waa cadaalad ruuxu wuxuu galay in laga gooyo waa maxay waa cadaalad wuxuusan kasbayn in la siiyana waa gobonnimo iyo fadliga dheeraad in la iska cafiyana waa fadli ayb kulu nicmatin minhu waa fadlu wa kulu niqmatin minhu waa cadlun low annakum tii baa la faahfaahinaya inaan ilaahay la dhibi karin xaggana la dheefin karin ayaa hadda low anna awalakum kii idinku horreeya haddii iyo waaaakhirakum ka idinku dambeeya wainsakum insigiinna iyo wajinnakum jinkiinna kaanuu hadday ahaadaan calaa taqwa atqaa qalbi rajulin waaxidin calaa atqaa qalbi rajulin waaxidin hal nin qalbigii midka wa cabsi badan hadday wada noqdaan kulligood qalbi hal qalbi yeeshaan hal wadno yeeshaan aadamahoo dhan iyo insoo dhanba hadday hal ruuxoo kale noqdaan oo adduunka ka ugu cabsi badana taqwa in la qadara loo baahanya maka xadidka la sharxayo kaanuu calaa taqwa atqaa qalbi rajulin waaxidin hal nin qalbigii ka u cabsi badan taqwadiiso kale hadday yeeshaan kulligood oo minku idinkaga mida maa zaada daalika arrinka aad kulligiin wanaagsanaateen adqiyo wada noqoteen ma kordhiyeen shayga asagaa fii milki aniga boqortooyada iyo rabinimadkayga shayga waxba ku kordhin maayo daad moodaysaan wanaaggiinni iyo salaaxiinni inuu wax itarahayo waxba ima tarahayo yaa cibaadii addoommahay low anna awalakum ka idinku horreeyo aadam ah iyo aakhirakum ka idinku dambeeya gaalaha ugu dambaysa adduunkii iyaga lagu rogi doonaay iyo wa insakum insigiinna wa jinnakum jinkiinna kaanuu hadday noqdaan calaa afjari calaa afjari ay calaa fujuuri afjari qalbi rajulin waaxidin ninka ugu ardaalsan qalbigiisoo kale hadday yeeshaan maa naqasa kama dhimeen kama nuqsaamiyeen daalika arrinka aad xaggii ilahay wada goyseen ardallada noqotee min mulkii boqortooyadayda iyo waxaan leeyahay shee waxba ka dhimi idan ima dhibi kartaan wy waxba ima yeesho wanaagiinnuna waxba ima taro yaa cibaadii low anna awalakum waaakhirakum wajinnakum wainsakum qaamu hadday istaagaan fii saciidin waaxidin hal garoon iyo hal bannaan aciid dhulka bannaan baa la yidhaahdaa jurusa fii saciidin waaxidin hal meel hadda iskugu hal meel laga rabaa hadday xilliyo wax la weydiisto boqorkoo kale matalan in wax bixiyaa laga yaabaa ninka adduunka ugu dhaqaala badan hadday hal magaalo dadka maalin fayl usoo galaan hal anigana baliyarkaadii ii miiriya adu maxaa rabtaa meel ku qor kan jeeg u qor isuga buu la kacaaya hal meel iskugu yimaada idinku kulligiid fii saciidin waaxidin hal bana hadday iskugu yimaadeen insi iyo jin kii u horreeya aadamaiy ka u dambeeya ibliiskii u horreeyey ibliiska u dambeeya fasa'aluunii i weyddiistaa oo facdaytu aan siiyo kulla insaanin axad walba mas'alatu wax i weyddiistay qudhigiisi maa naqasa kama dhimin daalika arrinka aan nin walba wuxuu weyddiista aan siiyey mimaa cindii waxaan hayee boqortooya iyo khinaah ilaa kamaa yanqusu almikhyatu almikhyatu waa irbadda wey alibra ayaa mikhyadka la yidhaahdaa khiyaadna waa maxaa yeele mifcal iyo mifcaalba iyo ficaalba aalaadkaay ku yimaadaan maa naqasa kama dhimen kama nuqsaamiyeen daalika arrinkaas mimaa cindii waxa agtayda oo mulki iyo boqortooye iyo khinaa ilaa kamaa yanqusu lmikhyatu irbaddu waxay ka dhintoon mooyeen idaa udkhila marka la geliyo albaxra albaxra irbad haddii bad la geliy maxay ka qaadaa waxba kama dhinto waa miaal waa suuro dhowayn sad wa ku fahmayso wey irbadu marka bad la geliyo xaqiiqa ahan waxbay ka dhintaa oo dhibici bay qaaday matamise maaha laakiin lama arko lama dareemo laakiin boqortooyada ilaahay mulkigiisa iyo qinihiisu xataa dhibicdaas kama dhimayso maxaa xadiidka tirmidi baa caddeeyey riwaayada tirmidiyo maxaa yeelay cataa'i waa kalaamun markaan shay doonana waxaan odhan hayaa kun fayakuun badu w meel ku araysto wa laga aaday wey maogta wa cusub baa ilaha ku siinayaaba wa cusub baa laguu dhiib maxaa isdhimaya adu jaaqdaa tiri waa laguu dhiibay kana waa loo dhiibay wa cusub baa socda maxaa isdhimay waa mulki ku dhisan kun fayakuun keliya ilaa kamaa yanqusu lmikhyatu irbaddu waxay dhinta un mooyeen ama ay e, qaada mooyeen idaa uktila albaxra badda marka la geliyo min albaxri ay ka dhinta mooye waxba kaama dhimaysa wey mar hadday sidaa tahay waxna ayda itaraynin waxaana aydin yeelaynin lafiinna ilaashada oo wixii laydin dara qabta wey ilaahay ka cabsada dulmiga lagu bilaabayna iska ilaaliya cadligana ku hagaaga alla caabudoo ceesa wey yaa cibaade addoommahaygo inamaa hiya arrintu waxaa weeye inamaa hiya acmaalukum ay inamaa hiya jazaau acmaalikum hawshu waxay ku kala bixi ee nin walba uu ku beeqaami waa acmaashiinna abaalmarkiisi weeye camalna walba ninkiisa jazuu leeyahay man yacmalu suu'an yujza bih man camila saalixan falinafsih waman asa'a facalayha waman asa'a facalayha waa nasun sariixun ana almushrika aljaahila laa yucdar miyaad fahanteen hawshaa man camila saalixan falinafsih waman asa'a facalayha wamaa rabbuka bidallaamin lilcabiid suuratu fusila miyay ahayd ninkii wanaag sameeya aakhariya adduun qabla اlislaami wa bacd اlislaam falinafsi waman asaa'a facalayha mushrikan jaahilka ah ee shirkiga la yimid uu la yimid ma xumaan baa mise maahan ku leeyahay horta aayad qur'aana ma tahay may haddaad tiraahdo kafarta biاllahi اlcadiim haddaad tirahdo waa aayad qur'aana nas sariixa maya fii macnaahu muxuu yahay qaacida islaamiya laa tukhasas waa caamun maxfuudu biijmaci ahli qibla waman asaaa fa calayha ninkan jaahilkae mushriga wuxuu sameeyey xumaan ma tahay mise ma aha ilaahay khayrkii caabudaya awliyada baryahaya qabriga ku dawaafahaya aboodiga alkhayra wax moodahaya indhaha caddaynhaya waxaanuu samaynhayo ma xumaanba mise waa wanaag wاlqismaةu xaasira in wa in ma xumaanba mise waa wanaag hadduu dhah waa wanaag faqad kafara hadduu dhaha waa xumaanna alayha dhe alayha aayadda xaggay ka aadday facalayhaa ninkii shirki calayhaa la yidhina hebelow jannada inuu ballanaba haddii haddaan isku arkoweyno muxuu yidhi wadaadka remiiga shidaal ma doontaanku huraynin buuri nin walaalkii ay kala tegahaya hebelow maca salaamo in sha allahu jannada inuu ballanabo wuxuu hi janna haddaan isku arki weynana wuxuu janna ninkii laga waayo xaggee jira shidaal madoontuu jiraa waquuduha annaasu wاlxijaara halkaasuu jiraa buuri ninkii yihaado marku waa xumaaniya waa shirki facaliya baad leedahay wamaa rabbuka bidalaami lilcabiid marka aayaduu qur-aanku meel walbu idinka soo gelaya inamaa hiya acmaalukum madaarku iyo kala bux iyo maalku waxaa weeye acmaashiinni wey inamaa hiya madaaru اlmri hawshu waxay ku dul wareegayso waxba itari maysaan idheefin maysaan idhibi maysaan mulkigu wax kastoo idiin taro isdhibi maayo uxsiihaa lakum waa idin koobaya waa laydin xisaabin uxsiihaa lakum idinkaa laydin xisaabinaya falaa yakhaafu dulman walaa hadman weeye uma intaa kadib uwafiikum waa idin oofino waa idin misi iyaha acmaashiinnii baa idin mishaya haddaba sidaa hadday tafaman wajada khayran ninkii wanaag helay iyo khayr iyo miisaan buuxa iyo kafad hoos aadoo xumaanta ay yaraatay wanaaggiina u cuslaaday falyaxmad ilah ilahay ku mahadiiyo maxaa yeelay waafajintayaa iska leh allah xoogga yaa ku siiye allah lixda laxaad yaa ku geliyey allah yaa kaa aqbalay allah in lagula xisaabtamo laguu celiya iyo rabbi awoodaa falyaxmad illah yuusan asaga ismahadinine allihii waafajiye ha mahadiyo waman wajada afgobaadta wey man wajada hayra dalia man wajada haran lama dhihin waman wajada sharan waa laga leexday waman wajada ninkii hela hayra daalika waxaan khayr ka ahayn oo xumaan ah falaa yaluumanna yuusan eersan oo usan eedaynin ilaa nafsahu naftiisa mooye asaga halkaa isdhigay maxaa lagaa dulmiyey maxaa lagaa qaaday lixda lixaad baa lagu geliyey arkaysa maqlaysaa baa lagu yidhi nabi baa laguu soo diray kitaab baa lagugu soo dhiibay waxalbaa lagu qaala saciid wuxuu yidhi ibn cabdilcasiis kaana abudris alkhawlaani wuxuu idaa xadaa bihada alxadii xadiidkan markuu u tabinaya asxaabta ardadiisa iyo xertiisa jatha waa jilbajabsan jiray jilba joogsan jiray jatha wuxuu ku istaagi jiray wey ama ku fadhiisan jiray calaa rukbatay jilbihiisa lawyuhu dhulka dhigan jiray wey sida awrkii oo kale rawaahu muslim warawaynaa can alimaam axmed ama warawinaa nagu ariya dhib malehe axmedna waxaanu ka warin maxambal qaala inuu yidhi laysa liahli shaam culummada shaam jirta iyo saxaabadii shaam joogtay oo ma ahaanin xadiiun xadii ashrafa ka qiimo badan min hada alxadii xadiika dawa muxuu ka tagay usuul اdiin asal meeshii laga yimid wuxuu rabbi doonayo meesha lagu beekhaami wax walba yuu ka tagay lanna diinta asaaskeedu waa alcadlu oo tawxiid iyo asaaskiisii ah waxaa ka soo horjeeda oo shirki kufrina waa alظulmu anaa iska xarimay idikuna haad marina adduunka intuu e, dhisan yahay waa intuu dulmigu yar yahay dardaaranka u dambeeyey xaajat اlwadaac u nabigu saxaabada ku yidhi waxaa ka mid ahaa alaa laa tadlimuu taciishu u fiirsada hadda alaa laa tadlimuu taciishu muslimiinay ha isdulminina ha isku xadgudbina intaad dulmiga yaraynaysaan waad noolaanaysaan waad dhaqmaysaan maalinka dulmi aad bilowdaan waa dumayso wada baaba'aysa waxaa daynahay intaas wey meel walboo cadaalad yar laga helay ama dulmigu ku yaraaday xooga carabka lala baxaa waa la nefisaa dadku way neefsadaan naftaas soo gasha gaaladu reer yurub iyo reer galbeed markay xeerar ay samaysteen xoogow ay wax cadaalad ay ku sheegaan ay ku hagaajistaan way yara noolaadeen adduunkaanu ka hadlayna aakhra naar ha inagoo inagoo tawxiid iyo islaam sheeganayna ayaa waxaan ku aqdaamanaynaa dulmi sal iyo baar saa darteed dhan ugu nool xunnahay alaa laa tadlimuu taciishu wallah subxana wa tacala aclam